bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin wacannaa macahum biraxmatika ya arxam araximiin wa bacdu qaala almusanifu raximah allahu tacaala wayustaxabu lilmuslimi ciyaadatu akhiihi almuslim wa xuduuru janaasatihi idaa maata wa tacziyatu ahlih walaa ba'sa biciyaadati dimiyi faqad caada anabiyu sala allahu alayh wasalam yahuudiyan wa qaala kayfa tajiduka yaa yahuudiyu wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa oo sunne ah waa sunne lilmuslimi qofka muslimkaa waxaa loo sunneeyaa ciyaadatu akhiihi walaalkii ka warhayntiisa walaalkii almuslimi ee muslimka ahaa inuu ka warhayo oo booqdo ku noqnoqdo ayaa loo sunneeyaa markuu jiran yahay weeyaan waxaa kaloo la sunneeyaa wa xuduuru janaasatihi janaasadiisa inuu tago <clears throat> oo uu maxaanku idhaahdaaye idaa ka qayb galo maydhiddii iyo aaskii iyo salaadii iyo kafantii iyo diyaargarayntii inuu ka qayb galo ayaa sunno ah waxaa kaloo sunna ah wa tacsiyatu ahlihi ehelkiisa meydka dhintay ehelkiisa inuu tacsiyadeeyo sheekhu wuxuu yidhi walaa ba'sa dhib ma lahana biciyaadati dimiy qofkii dimiga ahaa ee cahdiga iyo ammaanka iyo ballanta ku dhex lahaa muslimiinta dhexdooda ku dhex noolaa isagana hadduu jiran yahay in la booqdo dhib ma laha waqad caada alnabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalama yahuudiyan nebigu yahuudi buu booqday oo wa qaala waxa uu yidhi kayfa tajiduka sidaad ishelaysaa helaysaa sideebaad tahay macnaha yaa yahuudiye yahuudi yahow sideebaad tahay buu ku yidhi waa sida uu sheekh u soo naqliyey waxaynu maraynay waxyaabihii akhlaaqda wanaagsan iyo adabta ahaa waxaa ka mid ah adabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimku ku dhaqmaayo ee walaalkiisa kale muslimka ah kula dhaqmayo waxaa ka mid a ah ciyaadatu akhiihi almuslim walaalkiisa muslimka ah inuu booqdo macnaha ciyaadadu ciyaada waa soo noqnoqosho oo sidaas baa loogu magacaabay dadkaa ku soo noqnoqdo had iyo jeer qofka mariidka ah marka waxaa loo jeedaa tafaqudu axwaali almariidi qofka mariidkaahee jiran in xaaladihiisa la ogaado oo loo warhayo wa su'aali canhu la weydiiyo qofka la siye yahay hebel inuu mashruuc yahay oo madluub yahayna waa laysku waafaqsan yahay laakiin culimmadu waxay isku khilaafeenuun xukumkeeda muxuu yahay xukumkeeda sharcigaahi ma xukun sidaa sheekh uu sheegay mustaxaba oo sunno ah waayo sheekhu wuxuu ihi yustaxabu lilmuslimi ciyaadatu akhiihi almuslim mise waa xukun oo waajib ah weeyaan mise waxa weeyaan waa waajib kifaaye ah oo waa fardu kifaaye saddexdaa qowl bay culimmadu isugu khilaafsan yihiin oo culimmada badankooda jumhuurulmuslimiin waxay leeyihiin jumhuurulculamaa waxay leeyihiin ibnu caqiilo sidaasi buu doortaye waxa weeyaan waa sunni saasay leeyihiin adiladeeduna de waa iska badan tahay waxaa ka mid ah adilada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee uu yidhi atcimu ljaa'ica wa cuudu lmariida wa fuku lcaaniya qofkii maaragtay gaajaysan gaajada ka kaxaya oo cunto siiya kii jiranna booqda kii asiirka ah la qafaashayna soo fakiya oo madaxiisa soo furto waxaa ka mid a ah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo aroortay inuu yidhi khamsun tajibu lilmuslimi calaa akhiihi shan arrimood ayaa qofka muslimkaa walaalkiisa kale ugu waajibtay waxaana ka mid ahayd salaanta uu qaado iyo waciyaadatulmariid waynu soo marnay marna waxay ahayd xaqulmuslimi cala lmuslimi sittun marka xuquuqdaa sida gaarkaa loo tilmaamay ayay ka mid tahay marka waxay iskaga xambaareen waxa weyaan waa min baabi alaadaab walakhlaaqoo waxay ku xambaareen inay tahay inay sunne tahay bay ku xambaareen jumhuurtu qowlka labaad wuxuu leeyahay waa waajib oo culammada daahiriyada iyo ayaa sidaa yidhi imaamulbukhaari laftiisuna sidaasi ayuu qabaa raximahullah oo saxiixiisa kitaabkiisa saxiixulbukhaari wuxuu yidhi baabun wujuubu ciyaadati lmariidi ama baabu wujuubi ciyaadati lmariidi mariidka in la booqdo waajibnimada ay waajib tahay ayay u baab tahay dabadeedna wuxuu soo deliishaday wixii sharciga kaga soo arooray ee axaadiia qawlka saddexaadna waxa weeyaan waa fardu kifaaya oo culamada qaar baa sidaa ku tegey oo yidhi maaragtay kolleyba dadkii muslimiinta qaar ka mid ihi dee qofka mariidkaa waa inay ka hayaan oo ay booqdaan haddaba culimmado dhan waxay isku waafaqsan yihiin macal kuwaa yidhi sunne weeyaan oo waa mustaxab waxay isku waafaqsan yihiin kolleyba inay heer waajib gaadhi karto oo ay noqon karto waajib oo waxay dee ku noqon kartaa qofkan mariidka ah dadkii dowlarxaamkiisa ahaa ee riximka gaarka ay kala dhexeeyey aabbaha oo dee xanuunsanayaa dee ciyaadadiisi waajib weeyaan walaalka aadba wada dhalateen qaraabadii qofkii deriska ahaa ama qofkii kale ee magaranaysa aan cid maamusha oo ka warhaysaba aan lahayn kaasi dee waajib bay noqonaysaa magaranaysa ilaa yuuna gaajo iyo dul yaanu dhibaato maaragtay dayac yaanu u dhimana qaacidadu waxay noqonaysaa mar kasta oo qofka mariidka xaq kugu leeyahay oo xaqiisa qaraabo ama saaxiibnimo ama derisnimo ama wixii la mid a ah, way sii adag tahay maaragtay in maxaanku dhahdaa ciyaadadiisa iyo booqashadiisaasu axaadiistuna ajar fara badan bay u sheegtay oo ajar baa laga helayaa wayustaxabu waxaa xukunkii unba hata laga hadlaayaa sidii min baab alaxkaam oo kale wey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa lilmuslimi qofka muslimka waxaa loo sunneeyaa ciyaadata akhiihi walaalkii inuu booqdo walaalkiisii almuslimi ee muslimka ahaa hadduu jiran yahay qowlka malaha ugu dhowna wuxuu wallaahu aclam inuu fardu kifaayo noqon karo wallaahu aclam shaykhulislaam sidaas ayuu rajaxay o doortay koley mar hadday culimmadii kaleba leeyihiin mar bay waajib noqon kartaa waxyaabaha waxaa sunnaha wa xuduuru janaasatihi janaasadiisa in maaragtay la xaadiro idaa maata haddii uu dhinto oo janaasadiisii la tago ayaa sunno ah waa sunni waa laisku raacsan yahy culimmadoo dhamiba way isku raacsan yihiin laakiin sidii oo kale saddex qawle halkii ku jiray unbaa ku jira oo culamada qaar waxay leeyihiin waa waajib qaarna waxay leeyihiin waa sunne qaarna waxay leeyihiin waa waajib kifaa'i ah oo haddii dadkii ay qaar sameeyaan qaadka inta kale ayaa dembigii ka dhacaya culammada sidaa tidhina waxaa ka mid a oo ay ardadu waa magacyadooda garanayso ibnu daqiiq alciid iyo alxaafid ibnu xajar iyo fuqaha badan ayaa sidaa yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waa fardu kifaaya weeyaan qawlka laakiin saddexaad baa loo badan yahay oo ah inay sunno tahay itibaacu ljinaaza janaasada in la raacaa inay sunno tahay ayaa culimmada ay u badan yihiin waayo dee haddii la janaaso kastaba ha la raaco yacni mashaqo fara badan baa dadkii ka soo gaadhaysa oo layska garanayaa inay dhib badan arrintaasi ay keenayso inaad raacdo janaasadii fadli badan baa ku jirta iyo masaalix fara badan masaalixdiisii waxaynu ka sheegi karnaa dee ninkii raacay ajar baa ugu jira kii la raacay ee la dabagala ee salaaddiisa lagu tukaday ee janaasadiisa la raacayna waa loo ducayeeyo isagana ducaa ugu jirtaa qofka dhintay ee muslimkaa xaqiisii ayaa la samaynayaa oo xaq wuxuu ugu leeyahay qofka muslimkaha ah in lasii nadiifiyo la sii maydho oo la sii udgiyo in la sii maxaan ku dhahda kanfo in si sharaf leh loo qaado ajarka kale xaqa kale ku jira waxaa weeyaan dadkii deriskiisa ahaa dadkii ehelkiisa ahaa ama deriskaaga adiga ahaa inaad dee eh, kala qayb qaadato dhibaatada ku timi oo aad u caqli celiso inaad ka qayb qaadato meydkan qaadidiisa iyo xabaaluqodidiisa iyo aasitaankiisa kulligoodbana ujuur baa ku jirta ujuur baa ku jirta salaaddii ajar baa ku jira marka waxa weeyaan haddana cibriga kugu jirto markaad qofkii dhintay iyo sida naftu uga baxayso aad aragto iyo sida nafta loogu adkeeyey oo aad dul istaagto cibrigaa kugu jirta geeridii baad ku xasuusanaysa haddana haddaad raacdo oo xabaashii aad isdul taagto oo meesha yare cidhiidhiga ah lagu ridaya aad aragto qofkii dhammaa ee insaanka ahaa karaamada ahaa oo inta maaragtay gebigiisaba la dhababay ciid iyo dhagax oo kan ugu jecel uu leeyahay halkaana ka awd halkaana may kaga dhufa lebin waa wax la yaable wey meeshaas waa wax la yaable marka cibrada iyo wax ku qaadashadaas aad maaragtay dadkaa dhintay iyo maqaabirtii aad soo arkayso ayaa ku jirta marka fadli badan baa kugu jira waxaa sunnaha wa tacziyatu ahliha ayuu sheikhu yidhi ehelkiisii in loo tacziyeeyo kelimadda atacziya waa la garanayaa waa masdaru caza yucazi tacziyatan macnaheedu xagga carabigana waxaa weeyaan siday culimmadu yidhahdeen culamaa luqa alintimaau walitisaal weeyaan inaad shay u absheegato oo xidhiir la leedahay oo ku abtirsato haddii aad tidhaahdo yacni cazaytu fulaanan hebel baan u tacsiyeeyanaa waxaa weeyaan waxaad ku tidhi matalan ba undur ilaa kayrika waman asaabahu milu maa asaabaka nin yahow bal wixii kayrkaa qabo qosolkaa ku dhane dadkan kaleba eegee dadkoodii ay dhinteen nin walba aabbihii iyo awowgii iyo ayeydii iyo hooyadii in badan oo ka miday dee dhimatay adigana siday maanta kuu cusubtaho aabbahaa dhintay ama hooyadaa dhimatay markaa kuwaa ku qiyaas qaado undur ilaa hayrika waman asaabahu milu maa asaabaka tacziyada almuhim waa un sabirsiin cazaahu waa sabarahu weeyaan waa sabirsiiyey waa inaad qoftigii wacdido waa inaad u ducayso cazaaguna waa unsaas waa ismulmasder isaguna oo waxa weeyaan tacziim ismulmasderkeedu weeyaanoo waa sabirkii weeyaan macnihiisu marka musalax ahaan laakiin fiqhiga kutubulfiqhi waxa ay qorayaan oo u yaqaaniin tacziye waxa weeyaan xau lmusaabi cala sabri qofka dhibaatadu ku timi oo lagu booriyo inuu sabro iyo inuu ajar ilaahay kaga dalbo sabirkaa iyo meydka in loo duceeyo oo dembidhaaf loogu duceeyo qofkii laga dhintayna ilaahay subxana wa tacaala cawil khayr qaba cawilsan ilaahay siiyo alfaada oo qofkii sabirkii lagu booriyo kolba waa waxba kuu soo noqon maayaane ajarkuyuu ku seegine ilaahay ajar ka xisaabso agtiisa in la yidhaahdo meydkiisii ka dhintayna loo duceeyo dembidhaaf loogu duceeyo isagana cawil khayr qaba meeshuu ka baxay wax khayrle ilaahay inuu u soo dabamariyo loogu duceeyo waa kaas marka kutubulfuqahaa saasay qorayaan muqni muxtaaji iyo kutubta fiqigu saasay qoraan wa xau lmusaabi cala sabri waxtisaabu اljri wاdducaau lilmeyti bilmaqfirati wa lilmusaabi bijabri lmusiiba marka nebigan calayhi salaatu wasalaam waa uu sameeyeyoo waxa uu maaragtay tacsiyadaa waa uu sameeyey waa kii inantiisa ku lahaa ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay waxaanuu qaatay u dilay isagaa iska leh wuxuu bixiyana isagaa iska leh wa kullu shayin cindahu biajalin musama wax walibana ajal bay leeyihiin ha ah iska sabirto oo ajarna ha dalabto faltasbir waltaxtasib sidaasi ayuu u soo faray marka lafdi gaara ma laha qof iyo caqligii weeyaan iyo nin iyo mustawihii markaad qofka u tacsiinayso ina yar haddaad u tacsiinayso islaan nin odaya nin sheekha dee isku eray la odhan maayo qof walbaba eray maaragtay caqliga iyo xaaladda waafaqsan likulli maqaamin maqaal ayaa loogu tacsiyeynaya laakiin dikri soo arooray oo kaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lafdigaa uu nebigu yidhi aan ahayn ma jiro in lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa shay cindahu biajli musaman faltasbir waltaxtasib imaam nawowi adkaarkiisa wuxuu ku sheegaa lafdigaasaa ugu fiican wax qofka lagu yidhaahdo laakiin lafdi kale oo maaragtay axsan allaahu cazaa'aka iyo wa kafara limayitika iyo wa axsana allaahu casaa'aka iyo waa uun alfaad uun qofkii layskaga maaragtay layskaga taxsiiinayo wey oo lafti gaara ma leh wa yusanu waxaa la sunneeyaa xuduuru janaasatihi janaasadiisa ah in la xaadiro idaa maanta qofkii muslimkaa ah hadduu dhinto wa tacsiyatu ahlihi ehelkiisiina loo tacsiyado loo laabqaboojiyo oo la yidhaahdo arrintani maalin walba way dhacdaayoo dadka maalin walba waa laga dhintaa cid dhimatayna ma soo noolaato ilaa qiyaamihii la tago markaa iska sabir sidaa in la yidhaahdo weeyaan sheekhu wuxuu idhi walaa ba'sa dhibma lahaa biciyaadati demiyi qof dimi ah in la booqdo dimmadu waa cahdiga ayaa dima la yidhaahdaa marka ninkana muslimiintaa ah kula jirta ballan oo cahdi bay siiyeen iyo ammaan <clears throat> inay waddanka islaamka joogaan iyaguna jisiye ay bixiyaan axkaamta islaamkana ay ixtiraamaan sidaas ayaa nabadgelyo lagu siiyey marka haddaa taana burin iyagana xuquuq bay leeyihiin iyagana xuquuq baa lagu leeyahy marka in loo tacsiyadeeyo sheekhu dhib malaha buuri ayib faqad caada nabiyu sala allahu alay wasalam yahuudiyan yahuudi baa nebigu booqday wa qaala waxa uu ku yidhi kayfa tajiduka sidee baa tahay yaa yahuudiyi yahuudiyo lafdigaa waxay leeyihiin culimmada xadiidka taqaanaa lafdigan oo noocaasa ah lama helin kayfa tajiduka laakiin saxiixulbukhaari xadiis ku soo araray waxau ahaa oo anas bin maalig laga wariyey radia allaahu canhu anna qulaaman inan yahuudiyan oo yahuudi ah kaana yakhdimu nabiya sala allahu alayh wasalam ayaa nebiga u shaqayn jiray inan yahuudiya ah oo nebiga u shaqayn jiray fa marida waa jirraday inankaas inankaas waa xanuunsaday faataahu nabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam yacuuduhu nebigaa u tegay isagoo soo booqanaya faqaala nebigii wuxuu ku yidhi aslim islaam dabadeedna aabbihii soo eegay waa kii odhan jiray adic abalqaasim abalqaasim adic dabeedna inankii waa islaamay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaari ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka imaamu albukhaarina wuxuu ku keenay tarjumada baabu ciyaadati lmushrik marka dhib ma laha qofkii haddaad saas ahay aad deriska tihiin inaad booqato maaragtay jiranaa inaad booqataa dhib ma laha ee gaalka ahaa gaalka haddii aan muxaaribka ahayn ee dimiga ah ee kula nool ama deriska tihiin wallahu aclam qaala almusanifu raximah allahu tacaala faslun haadaa faasilun mid kala saara weeyaan bayna maa madaa wamaa sayaati akhlaaqdii hore inoo soo hormartay iyo adaabtii iyo tan dambe ayuu kala saarayaa qaala raximahu llahu tacaala wuxuu uhi waalgiibatu xantu xaraamun waa xaaraam xantu waa xaaraam fii xaqi man mid xaqiisa ayay xaaraam tahay qof xaqiisa ayay xaaraam tahay lam yankashif aan kashifmin qof aan kashifnayn oo maaragtay la kashifin ama isagu iskashifin a idhaahdo bilmacaasi macaasi aan isku kashifin walqabaaxi foolxumooyin kale aan isku kashifin oo uu la soo bannaan baxay in la xantaa huwa xaaraam oo qiimadaas xaaraan weeye waa liqowlihi tacaala alle qowlkiisa tabaaraka wa tacaala wuxuu rabbi yidhi oo nahiyey walaa yaqtab bacdukum badhkiin yaanu xamanin bacda badhka kale ha isxamanina ilaahay waa nahiyey tabaaraka wa in la waman dakara kii ku sheegay fii faasiqin qof faasiqa maa fiihi waxa ku dhex sugan ku sheegay qof faasiqa oo macaasida la jahra oo muujista waxaa ku dhex sugan oo fisqiga qofkii ku sheegay liyuxdara minhu si looga digtoonaado aw sa'ala canhu uu weydiiyey man yuriidu taswiijahu aw shirkatahu aw mucaamalatahu aw sa'ala canhu uu weydiiyey mankii waxaa weydiiyey man baa doonaya yuriidu inuu yuriidu doonaya taswiijow inuu u guuriyo ninbaa gabadh ka soo doonayoo dabeedna ninkii baa nin yaqaanaa loo yidhi war ninka adaa yaqaana hebelowe ka warran aw shirkatahu wuxuu yidhi aan shurugna oo xoolo ayaan hayaa meel maaragtay lacag iyo faa'iide laga helaya ribixe niyo waxoogaana waa kugu maqlay lacaga inaad hayse niyow aan shirkad shurugno aw mucaamalatahu mucaamaladiisa ayuu doonayaa dabadeedna wixii uu ka ogaabo uga sheegay lam yakun ma aha ninkaasi muqhtaaban mid xantay lahu kaa walaa calayhi korkiisa ma saarna ismulqiibati walahu waxa uu leeyahay hawaabu nasiixati ilaahay dartii iyo ikhlaas haddii uga jeedo naseexadaa hawaabkeeda ayuu leeyahay waa liqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga qowlkiisa ka inaynu nahno qowlunabiyi maaha waayo waa mawduuc xadiiska soo socda isaguse wuxuu yidhi sheekhu quuluu rasuulka laga sheegay buu yidhi inuu yidhi quuluu ka dhaha filfaasiqi qofka faasiqa ah waxa ka sheegtaan maa fiihi waxa ku jira ka sheega aad ku ogtihiin yaxdarhu nnaasu dadku ha ka digtoonaadeen walaa yudanu lagu malayn maayo bicumara cumar lagu malayn maayo radia allaahu canhu annahu aqdama inuu sameeyey calaa maa huwa qiibatun wax e, xan ah cinda nasihi markuu naskareeyey cala sitati lixdii lixdii saxaabi ee waaweynaa markuu yidhi lixdaasu arrintaa ka tagshadeen oo wajacli shuuraa e, cinda nasihi wajacli shuuraa fiihim shuuradana uu iyaga ka dhigay uu yidhi iyagu ha soo saareen qofka e, madaxda noqonaya xayu meelo dakara uu sheegay huwa cumar cumar baa sheegay cayba kulli waaxidin mid walba ceebtiisana wuu sheegay waa siduu ina leeyahay sheekhu oo lixda laftoodana iyagunbaa ilaa la kala dooranayaa madaxweynihii laga soo saarayaae mid walba ceeb buu u sheegay markaa sidaasi xal maahayn buu leeyahay bal qasada wuxuu ula qastiyey bidaalika arrintaa an nusxa lilaahi naseexo ayuu ula qastiyey ilaahay uu u naseexaynayo iyo diintiisa walirasuulihi waliahli islaam sheekh xaraamun weeyaan alqiba waa waxa la yidhaahdo ismu ficilka ismu ficilka oo waxa uu maaragtay ismuficil ka yahay ama master ka yahay iqtaaba iqtaaba wuu xantay iqtaaba kiibatan marka waa ismu ficil laakiin meeshii masterka istaagaysa waxaana laga soo qaatay maaddada hayaba hayaba wuu qariyey ayaa laga soo qaatay waayo had iyo jeer maadadaasi maxaan ku dhahdaa maya xantu waxay dee ku dhacdaa si qarsoodiya oo qofkii maaragtay aad xamanaysa isagoo aan kula joogin oo aad iska eegayso ayaad xamanaysaa marka qayaba saasay uga timi sharciga xagga sharciga ah culimmadu waxa ay yidhaahdeen maadaa nebigaaba sheegay calayh salatu salaam oo sharciyeeyey waxaay tahay qiibadu oo xadiid abu hureyra ku timi anna rasuul lahi sala allah alay wasalam qaala rasuulka ilaahay ayaa yidhi atadruuna ma garanaysaan maa maxaybay alkiibatu xantu waxay tahay ma taqaanin oo ma garanaysaan qaaluu waxay idhahdeen allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisaa yaqaana qaala uu idhi dikruka akhaaka bimaa yakrahu dikruka sheegistaada weeyaan akhaaka walaalka aad sheegto bimaa yakrahu wax uu nacayo oo karaahiyaysanayo aad ku sheegto wax ceeb ah ama nuqsaan ah oo isaga hortiisa aan laga odhan karayn haddii laga yidhaahdana dee uu isdifaaci lahaayoo cay ah ayaad ka tidhi naftiisa ama wax xidhiidh isaga la leh ilaahay culimmada ka soo gaadhsiinaya imaamu nawowi waa kii odhan jiray xataa haddaad gaadhigiisa tago gaadhigan gaadhi xun markabkiisa iyo daabadiisa iyo islaantiisa iyo iska iyo waxaa xagga ahaabaa tegin arrimo uun xidhiidh isaga uun cilaaqo la leh haddii aad wax uu karaahiyeysanaya qofkii ka sheegto xan weeyaan qiila waxaa lagu yidhi rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalama afara'ayta ka waran rasuul allah nooga warran in kaana fii akhii maa aquulu haddii walaalka ay ku jirto waxaan leeyahay haddii ay ku sugan tahay oo macnaha uu ku sifaysan yahay waxaan ka sheegay hadduu ku sifaysan yahay qaala waxau idhi in kaana haddii uu yahay fiihi mid ku dhex sugan maa taquulu waxaaad leedahay faqad iktabtahu markaad waad xamatay wain lam yakun haddii aanu ahayna faqad bahadtahu waad ka been abuuratay marka la soo ururiyo culimmada waxay yidhaahdaan waa dikru lcaybi bidahri lghaybi xanta kelmad kooban markay ku sheegaan waxay idhaahdaan waxa weeyaan dikru lcaybi ceeb iyo nusqaan la sheego weeyaan bidahri lkaybi qofka oo kaa maqan lagu sheego culamada qaar baa yidhaahda xataa hadduu doonaha kula jooge laakiin sidaa waxaa wax ka raajaxsan qofku markuu maqan yahay inay xan oo la yidhaahdo waxa weeyaan waa dikru lcaybi bidahri lkaybi qofka inaad cay ka sheegto oo waxuu dhibaataysanayo hortiisa aanad ka sheegi karayn aad ka sheegto isagoo kaa maqan marka ha ku saabsanaato waxaasi diintiisa ama adduunyadiisa ama jirhkiisa ama xoolihiisa ama reerkiisa ama carruurtiisa xataa maryihiisa iyo labiskiisa xataa caqligiisa xataa fahmadiisa waa beliid iyo waa wixii la mida ah, wax alla waxaa soo dhamiba waxa weeyaan waa xan bay noqonayaan marka tafsiirka ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fasiray oo uu yidhi dikruka akhaaka bimaa yagrah aayadda ayuu fasirayaa walaa yaqta bacdukum bacdan marka waa xaraam wuxuu lihi sheekhu walgiibatu xaraamun kitaabki iyo sunnada iyo ijmaacuba waa u daliil culamo badanna ijmac bay ku soo gulbisay sheekh la yidhaahdo raafici cabdulkariim araafici oo a'immada ee shaaficiyada ka mid ah oo sheekh muctamad agtooda ka ah ayaa waxau yihi wasaqiira weeyaan giibadu waa saqiiro weeyaan saqiiratu min asaqaa'ir weeyaan buui laakiin culimmadu shaaficiya waa radiyeen sheekhaas oo axaadiistiiba ay ku radiyeenoo waxay idhaahdeen sawka nebigu yidhi inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun nebigaaba naskareeye dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna iyo sharaftiinnu xaaraan bay idinka tahay marka waa xaaraam ma aha in la yidhaahdo mid kale ilaahay subxaana watacaala intaasoo dhanbu waxbuu ka sheegadoo dee waa ka aayada ku sheegay oo yidhi maaragtay qiibada ku sheegay aayadda iyo inay hilib la cuno tahay la cunayo marka qof u fiirsaday ah aayaddaas inuu idhaahdo haddana waxa weeyaan waa saqiiro wax ansaxahayn aayadda qofka u fiirsaday sidaa daraaddeed culimmada mid baa wuxuu lahaa qofka u arkaya hilib doofaar in la cuno ama hilib bakti in la cuno xaaraan u arkaya oo aan xanta xaaraan u arkaynin dee arrintiisu maxay tahay hilibka doofaarka cunitaankiisa ka waran laxmulkhinsiir dee kana ilaahay wuxuu ku sheegay ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno miyuu jecel yahay a miyuu jecel yahay axadukum qof idinka idinka mida oo muslina an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno meytan isagoo walaalkaasi dhintay oo meyd ah xaaluu meyd yahay istifhaamkaasoo kale culammadu waxay u yaqaaneen alistifhaamu alinkaari alibaali oo waxa weeyaan alladii yaqtadii ana maa bacdahu lam yaqac wa muddaciihi kaadibun waa istifhaamka la yidhaahdaa yacni ma dhacayso qofna inuu qof dhintay oo meyda intuu u yimaado inuu hilibkiisa cuno ma dhacayso a yuxibu axadukum yacni ma jeclabay noqonaysa marka waa ibaali waa inkaari oo ibtaali ah marka inkaarku labuu kala baxaayo inkaar oo tawbiikhi ah iyo inkaar oo ibtaali ah labadaasaa loo kala saaraa ka tawbiikhiga ahi waxa weeyaan qofkii waxan wuu sameeyey yaqtadii ana maa bacdahu waaqicun wa saaxibuhu maluumun haddii la yidhaahdo e, e, istifaamkaas waa inkaari oo maaragtay tawbiikhi ah wax la sameeyey laakiin laysku canaananayo weeyaan haddii laakiin la laado eh, istifaamkaasi waa inkaari ibdaali ah macnaha lama samayn weeyaan waxaas ma dhicin asdafa albanaati cala albaniin oo kale weeyaan marka waxa weeyaan qofna dee hilib qof cuni maayo qof walaalkiisa hilibkiisi cuni maayo saa daraaddeed in la yidhaahdo waxa weeyaan waa saqiiro wax jira maaha culimmadu waxaay leeyihiin qiyaaska tamhiiliga la ayaa aayaddaa ku jira waayo markaad eegto xantu waa googoyn qofkii sharaftiisii muslimka ha la googoynayo sidoo qofka muslimkaa ah haddii la cuno haraggiisa iyo dee hilibkiisa loo googoynayo ta labaad hilibkii waxaa laga dhigay hilib walaal laa laxmu xayawaanin hilib xayawaan lagama dhigin oo doonfaar iyo lagama dhigin shay kaloo xaaraana lagama dhigin ama bakti lagama dhigin leannao qofka walaalka dee hilibkiisa oo meyda ayaa dee ashaddu karaahatan haddana waxaa laga dhigay meyd lan meydkiis ma difaaci karo qofkan la xamanayaana dee xantii ma ogo isaguna isma difaaci karo labadiiba isdifaaclaaan baa ka dhaxaysa qofkii la xamanayana ma oga in la xamanayo isma difaaci karo meydka hilibka layidhi meydkiisbahilibkii meydka habaa la cunayaana dee meydku isma difaaci karo labadoodaba markaa karaaha lagu sifeeyo fakarihtumuuhu arrintaa marka waa karaahiyaysanaysaan ma dhacayso weeyaan oo anigii lahaa istifhaamku waxa weeyaan alistifhaam alinkaari alibaali marka aad iyo aad iyo aad ayaa laysaga eriyey oo qofku aayadda hadduusan iska akhriyina caadifadiisa uu ku eego oo caqliga iyo caadifaddaba wada geliyo wuxuu arkaya arrintu inay aad iyo aad u foolxun tahay sidaa daraaddeed xanta danta wuu iska daynaya sheekhu wuxuu yidhi walqiibatu xaraamun xaaraam weeye fii xaqi man mid xaqiisa ayay xaaraan tahay lam yankashif aan kashifmin aan iska daahirin oo muuqin bilmacaasi ayib fii xaqi man lam yankashif midkii aan kashifmin ee iska daahirin oo la soo bambixin bilmacaasi macsiyada dembiyada iyo walqabaa'ixi foolxumada ninkan la soo banbixin kaa isaga lama xamanayo xaamtiisii wa xaaraan weeyaan buuli mafhuumka laga fahmayaa waxa weeyaan musanifka qofkii kashifma ee macaasida la soo bambaxa oo kor u dheeraysta kaasi xan malahe ee dee bannaanku isa soo dhiga marka inay xantaan oo ciqaabaan muslimiintu xaq bay u leeyihin si ficilkiisaa looga joogsado oo dadku aanay ugu dayanin qaala lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wa amaa idaa adhara rajulu almunkaraati ninku hadduu muujisto munkaraadka wajaba alinkaaru calayhi calaa niyati waa in calaaniyo loogu inkaaraa walam yabqa lahu kiibatun xaninna ma lahaa ninkaas wa wajaba an yucaaqaba calaaniyatan bima yardacuhu can daalika waa in si calaaniye ah loo ciqaabaa oo haddii laga hijroonayo iyo haddii si kale loo ciqaabayaba wa qaala aydanna waxa uu yidhi ina almudhira lilmuxaramaati tajuusu kiibatuhu bilaa nisaacin bayna alculamaa mar hadduu soo muujistay oo muxaramaadkii uu isagoo sarkhaansan masaajidka inoogu soo gelayo ee markaa isagaa ayaa ma garanaysaa isagaa badka iskeenay laakiin hadduu la dhuumanayo inaad oo la xishoonayo inaad adigu badka keenta ma ah intay nin odayaba qaadka u yar qariya meelahaasuu kula dhukusaayo hadhow afku maarata soo tirtirtaayo de mana ogolo waana cayaayoo shirarka iyo wuu ka maaga qaadka ma ogola haddaba maalinun baad aragtay isagoo majin yara meel yaroo luuqa ba halkii naqaysanaya inaad suuqa dhigdhigto ta hadda kaama aragta hee waxaan ku arkay isagoo kabadhkii hebel taagan waa qalab sigaarkiisaas oo kale waad wixii lala dhuumanayay ee aan kashfi gaadhin ee qofku aanu la soo bannaan bixin inaad maaragtay ku fadeexadayso uma lihid laakiin xaq waxaa loogu leeyahay haddii aad adigu ogaatay sirahaan si sir ah inaad uga nasiixayso oo aad tidhaahdo niyaho waxaasaa ama xanyar baa jirta ama waxaasaa jiree dee waa ku kaa waa ku kaa marka ma aha inaad maaragtay fadeexadayso qofkii oo aad dhibaato sayso ah. xanta asbaabbaa keenta waxaa ka mida qofku inuu e, dacfulwarac xalaal miiradkiisu tadayunkiisu inuu iska liito waxaa ka mid ah inuu xaasad yahay xasad inuu qofku qofka xamanayo inuu xasdayana way keenta waxay culimmadu idhaahdeen waxaa xanta keenta ama la arkaybaa saaxiibba xunxun oo uu xamanaya hadduu iskala fadhiisto dabadeedna hadhow markay dhex galaan lagus idhaahdo saaxiibbada sheekada ha ka xumaynin oo markay dadkii qaadaa dhigaan haddaad tidhaahdo warniyow joojisaan dee way ku karaahiyeysanayaan warkanna maxay nala soo fadhiisiyey marka haddaad iska aamusto oo iska dhegaysato ama aad dee ka joojisaba sidaasaa lagaa rabi maxaanleeyahay inaad ka joojisaa lagaa rabi inaad aamustona lagaama rabo inaad la dhex gashona lagaama rabo waayo ninkii xanta maqlayey oo isaguna ka hadli waayey isaguna waxbuu xantay marka taasina way keeni kartaa inaad saaxiibada iyo rafiiqyada iyo ama rag waaweyn oo odayaal ahoo ama madaxa ama hadday doonaan culimo ah oo xantii wadwadaa ayaad istiri war majliska ha xumayna iska aamu xanta waxaa keeni kara qofku inuu dadka xanto isagoo doonaya isagu inuu maaragtay is-ammaano dadka kalena uu hoos u dhigo cayaar cayaar iyo waxaasna waa keenaan adigu shaykhulislaam baa aad uga hadlay fataawaha kitaabkiisa majmuuc min fataawa ayuu majalladka siddeed iyo labaatanaad ayuu xoog iyo xoog iyo xoog uu hadlay asbaabta keenta xanta oo ku dheeraaday marka halkaas halkaasuu ka akhrisan karaa qofkii doonayaa waxyaabaha xanta ah iyo qaabka ay u dhigaan dadku iyo haddii allaba ku roon yahay siyaabaha maaragtay qaarkood aanba loo garan karayn inay xan tahay laakiin ay xan tahay halkaas ayuu ka dareemayaa insha allahu tacaala safxaddii maahama xasuusto laakiin xoogii xoog mujalladkaas uga hadlaya waman dakara kii ku sheegay fii faasiqin qof faasiqa maa fiihi wixii ku sugan oo maaragtay fisqiga ku sugan ku sheegay liyuxdara minhu si looga digtoonaado aw sa'ala canhu weydiiyey wuxuu weydiiyey man yuriidu miduu doonayo taswiijahu inuu u guuriyo inuu la xidido oo gabadhu guuriyo ayuu dadkii soo weydiiyey aw shirkatahu ama inuu la shurko oo maarata xoola ku darsado aw mucaamalatahu inuu la mucaamiloodo ayuu doonay markaas war ninka ayaa yaqaana dadkii buu soo odweydiiyey kaase markaa nin xantay maaha ka u sheegana xan maaha isaguna markaa xantay maaha lam yakun maaha nin muqtaaban lahu walaa calayhi korkiisa ma saarna imu lgiibati walahu waxa uu leeyahay haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen xantaasi way bannaanaataa oo dikruka akhaaka bimaa yakrah <coughs> marar bay bannaan tahay ama mar bayba sunno noqotay ama ay waajibtaa culimmada qaar waxay u sheegeen aqsaam bay tidhiyeen oo lix qaybood iyo waxbay tidhiyeen qaarna waxay u sheegeen daabit daabit koobaya xantu goormay bannaan tahay waxay yidhaahdeen xanta waxaa loo banneeyaa tubaaxu likulli qaradin saxiixin sharcan yatacayanu lilwusuuli ilayhi biha yacnii ujeeddo kasta oo sax ah saxiix ah xagga sharciga marka sharciga lagu eego sharcigu ogol yahay si kalena aan loo gaadhaynin ujeeddadaa ilaa qofka wax laga sheego isagoo maqan daabit noocaasay u sameeyaanoo waxay yidhahdeen tubaaxu alkiibatu likulli qaradin saxiixin sharcan yatacayanu waana inaan si kale loo gaadhaynin yatacayanu lilwusuuli ilayhi biha xantaa unbaa lagu gaadhi karaa culamada qaarna waxay yidhaahdeen <coughs> way tirtiriyeenoo waa kuwii nadmigayo ku samaynayey laysa damu fii sittatin biqiibatin laysa dammu xantu ma ahanin fii sittatin lix arrimood gudahood biqiimatin xan ma oo waxa weeyaan waxaa ka mid ahaa mutadallimin wa mucarifin wa muxadiri wa limudhirin fisqan wa mustaftin waman talaba alicaanata fii isaalati munkarin lixdaa ay ku soo koobeen nadmigaas ayay qaarkoodna tiriyeenoo lixdaa nooc bay tiriyeen marka sheekhu kii koowaad buu sheegey wuxuu yidhi qofkii faasiqa ahaa ee fisqiga muujisanayey ee dembiga daahirsanayey ee muujinayey ama bidcada fisqu ha ahaado ama wax kale ha ahaadee isagay in wax laga sheegaa oo fisqigii looga sheegaa dartii xan maaha laakiin shuruud bay leedahayoo waa inaad horta waxa weeyaan ikhlaas ilahay dartii aad uga sheegaysaa wax idaa akhlasa haada almutakalimu lilaah shuruud saddexa bay leedahay markaad faasiqa wax ka sheegaysa bay culamadu yidhahdeen waxaa ka mid ah inaad ilaahay dartii iyo nasiixo uga jeedo laba faasiqa aad xamanaysa wax ka sheegaysaa inuu xayan mid nool yahay marka arrimihii dee adduunyada iskaga saabsan yihin saddex cadaaladda inaad ka marto luzuum alcadli fii qiibati alfaasiq qofka faasiqa ah waa inaad cadaaladda ka martaayo oo inta ku suganun dee aad ka sheegtahay laakiin aanad ku sii rarin dusha ka sii saarsaarin waxaanu qabin oo kale marka waa saddex shardi marka faasiqa wax laga sheegayo o la xamanayo ilaahay dartii in looga sheegayo in maxaanku idhahdaa uu nool yahay in maxaanku idhaahdaayu uu cadaalada laga maro oo fisqiga yaa inta haddaad hadduu beenna yaqaano matalan wax kalena dhowr waxba uu leeyahay ha ugu dardarina adigu mid wuxuu qabay uun ku sheeg marka kaasi waa fisqiga fisqiga qofkii la muujistay waxbaa laga sheegayaa sababta kale ee loo banneeyo xanta waxaa ka mid ah oo ceebtiisa loo sheegi karo in lagu garanayo oo lagu tilmaamo qofki sida qofkii la waa cawaran yahay iyo layhado kii laangadhaa ahaa iyo saasoo kale ama qofkii baad doonaysaa inaad u guuriso ama aad lashashurugto waar ammaanada kuma fiicna lalahay iska daabaad odhanaysa ama la mucaamilooto muxadisiintii oo kale waa garanaysaano acmash iyo akhfash iyo waa wada naanayso laakiin de waxa weyaan lagu faakihaysan maayo waa marka la tacriifinayo waxaa kale oo xanta bannaynaya sababta kale waa tadalumo waxa weeyaan dulmi buu kuu geystay marka qofku inuu yidhaahdo fulaanun dalamani hebel bay dulmiyey ama hebel baan qaatay ama ninkaasi waa daalim isagoo ka ashkatoonaya oo qof awood u leh oo wuxuu ka qaban kara uga ashkatoonaya taasina culimadu way banneeyeen tadallum dulmi sheegad laa yuxib illaahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man ulima aayadda naskeeda baaba waxaa iyaduna saasoo kale ka mid a ah alisticaanatu calaa taqyiiri ilmunkar waxaa weeyaan waxaad doonaysaa in laguugu kaalmeeyo munkar in la zuuliyo oo qofkii awoodu lahaa baad u sheegaysaa olanaysaa hebel baa waxaa sameeyey oo waxaa maaragtay sameeyey waad soo dacweynaysa waxaa ka mid a ah istiftaagii sheekhii baad fadwo weydiinaysaa oo leedahay sheekhow hebel baa ay dulmiyey waxaasu igu sameeye sidee uga bixi karaa dulmiga ah fatwo ahaanoo kale iyo wii la ah. midna waxa weeyaan waa taxdiir waad ka digaysa inaan lagu kadsoomin oo waa baabkan dee jarxu ruwaad iyo ruwaadda marka la leey hebel waa kadaab hebel waa wadaac hebel waxa weeyaan sayulxifdi dee waa taxdiir waa laga degaya xadiiskooda in lagu katoomin oo xadiis la moodin ayaa sidaa loo leeyahay marka lixdaaba daliiladoodu waa ka imaam nawowi yidhi waa adilo oo daahir ah axaadiis saxiixoo mashhuura baa ku timi waana asbaab laysku raacsan yahay oo culimmadu ay ku ijmaacday lixdaa shayba in maaragtay qofka lagu xaman karo oo xantii ay ka baxayso laysa adamu fii sittatin biqiibatin shan in la xanto xantoodu ma aha qiibe maaha xantoodu xan ma waa mutadallimin wa mucarifin wa muxadirin walimudhirin fisqan wa mustaftin waman iyo ninkii fisqiga muujista walimudhirin fisqan wa mustaftin iyo ninkii fadwada doonayey waman dalaba alicaanata fii izaalati munkarin markaa sheekhu wuxuu yihi liqowli nabiyi sala allah alay wasalam quuluu fi lfaasiqi maa fiihi yaxdarhu nnaas xadiikaas xadiiskaasu waxa weeyaan culimmadu waa mawduuc bay idhahdeen sheekh albani wuxuu ku sheegay fii silsilati alxaadiis aldaciifa walmawduuca wa qaala mawduucun buu culamada kalena waa sheegeen oo ibn اljawzi fi اlcilal اlmutanaahiya wuxuu yidhi inahu xadiiثu baطinu la asla lahu wadakarahu aلsakhaawiyu fi اlmaqaasid اlxasana wadakara annahu laa yasix byhaqi baa sheegay min ariiq jaruudi bn yaziid can bahz bn xakiim can abihi can jadihi marfuucan wadakara albayhaqiyu ana hada alxadiia mima ankarahu ahlu lcilmi bاlxadiis cala aljaruud wasaaqahu ibn xibaan fi lmajruuxiin wadakara ana alkhabra bail adigoo almuhim wax jira maaha kaasi qowlu fi lfaasiqi maa fiihi yaxdaru nnaas wax jira maaha laakiin sidaa uu sheegayo in culammadii ay isku raaceen waynu soo aragno ayib haddaba war cajiibu meesha ka sheege wuxuuhi walaa yudannu la malayn maayo bicumara ah, cumar loo malayn maayo annahu aqdama inuu sameeyey calaa maa huwa shay calaa maa shay huwa isaguba kiibatun xan ah cinda nasihi markuu caddaynaayey calaa sittati lixdii markuu caddaynayey saxaabi ee shuurada uu diray wa jacli shuuraa shuurada uu ka dhigay fiihim dhexdooda markaa cumar bin khadaab radi allahu canhu markii nabarku ku dhacay lix saxaabi buu magacaabay oo cumaan ibnu cafaan iyo cali bn abi aalib iyo cabdiraxmaan ibn cawf iyo sacd bin abi waqaas iyo zubayr bn cawaam iyo talxat ibn cubaydillaah oo dhammaantood beder ka qayb galay oo dhammaantood rasuulkii ilaahay ilaahay oofsaday isagoo ka raalle ah oo dhammaantood madaxtinimada iyo khilaafada muslimiinta qaban kari lahaa ayuu lixdaas haysu yimaadeenoo guri ha galeenoo saddex casho gudahood ninka madaxweynaha khaliifada muslimiinta haska soo saareen inankayga cabdulahi ibni cumarna ha iska joogo goobjoog ha hado oo ra'yiga iyo mashhuurada waxa ku lahaada laakiin isaga kuwa la dooranaya una noqon laakiin wa nin iska wadaadaho alla ka cabsi badane taladiisa isna mar haddaanu kursiga waxba kulahayn litarjiix waayo saddexdii iyo saddexdii kale iyo markay iskhilaafaan hadhowto dhowto wax kale rajaxa la rabaa isagiina bacdama aanu dee la doono karin marka sidaas ayuu cumar radia allahu canhu lixdaa u caddeeyey haddaba halkeebay xayu dakara wuxuu yidhi markuu sheegay cayba kulli waacinin saxaabi walba ceebtiisa buu ku sheegay taasaa hadal u baahatay marka taasina xadiiskaas oo iska daciif wadaad la yidhaahdo balaadiri oo kitaab la yhahdo alansaab leh ayaa wuxuu yidhi <coughs> cabdullaahi ibnu cabbaas ayuu ka sheegay wuxuu yidhi qaala cumar cumar baa yidhi intii aan eh, nabarka lagu dhufan buu maalin guriga ila gala markaasuu yidhi laa adrii maa asnacu biummati muxamadin ummadda nebi maxamed waxaan ku sameeya garan maayo wadalika qabla an yucan faqultu walima tahtamu wa anta tajidu man tastakhlifuhu calayh oo maxaad u fakaraysaa ama u murugoonaysaa adoo helaya mid kaa khaliif noqdo oo aad xukunka u dhiibto uga tagto dabeedna saxaabadan lixdhaaba wuu sheeg sheegay qaala wuxuu ihi asaaxibakum yani cali buu u qaala nacam huwa ahlun laha fii qaraabatihi birasuuli illaahi wa sihrihi wa saabiqatihi wa balaa'ih marka cumar waxbuu ku sheegay wuxuu yidhi wuu fukaaho badan yahayo dadkii yani marmarna wuu iska jiddiyadiisa ma badno waxbuu ku sheegay hadal yar buu ka yidhi markaasuu haddaa faina anta min alxa markaasuu yidhi qaala faayna azahwu walnahwatu aw isla weynidiisii iyo kibirkii iyo yani anafadiisii markiiba dadku sanka jebinayaan qultu waxaan cabdiraxmaan ibnu cawfna qaala waxa huwa rajulun saalixun calaa dacfin fiih waa nin wacan laakiin xoogaa ad adaygii madaxnimada in yar baa ka dhiman qultu fa sacdun qaala sacadna waxa weeyaan nin dagaalyahan weeye laakiin laa yaquumu biqaryatin low xumila amraha magaalo kama adka tuulo keliya ma xukumi karay qultu fa zubayr zubayr bnu cawaamna qaala wuxuu yidhi isaguna waa mu'min laakiin xoogaa ayuu ka sheeg sheegay arrintanna kuma habboona buu yidhi ilaa liqawiyin nin xoog weyn oo haddana aan cunfi badnayn rafiiqin oo tulaal badan haddana aan daciif ahayn jawaadin deeqsi ah haddana aan musrif ahayn markii dambe waqultu waxaan fi ayna anta min cumaan qaala low weliyahaa la xamala bani abi mucayd calaa riqaab innaas haddaan madax uu isagu madax wax kale uma sheegine cuqbatu bn abi mucayd iyo ayuu dadka madax ku soo daynaya adoo madax u noqonaya walow facalaha laqataluuhu hadduu sidaa sameeyeenuu madax uga dhiganaa way dilayaanba marka adigu sanadka waxaa ku jira alwaaqidi ninka la yihahdo wahuwa matruuk waa wada daciif sanadada xadiiskaas ku soo arooray musanaf cabdirasaaq baa sheegay isticaab baa lagu sheegay qariib alxadiii lilkhaaabi baa lagu sheegay adigo almuhim xadiikaasi xadiis ansaxay ma aha oo se halkuu ishaaraya un baan doonayna inaan sheegno wadaadka sheekhaasi uu ishaarayo bal qasada bidalika arrintaa wuxuu la jeeday buu yii annusxa lilaahi walirasuulihi walilislaam wallahu subxaanahu wa tacaala aclam insha allah kaas ka